alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayh wcala alihi wasaxbi wasalam waxaynu ku dhex jiraa sekada mataa furidat isakaah a sana halit haye a thaniya qur-aanka sababta lagu sheegay sekada iyadoo magaalada maka ay kusoo degeen aayaadkaasi maye waxaa lagu faral yeelay magaalada maka oo qabla lhijra waa la faral yeelay cala raajix laakiin tafaasiisheeda iyo faahfaahinteeda ayaa la ما maa macnaa الأنعام aye waa geel iyo ariyo iyo lood alibl albaqar an maxaa loo shardiyaya markay sika ku waajibayso geela masalan aye ya an yabluga الnisaab waa kow sharda ثaaniya aye ya wuu sheegay ha alawl al yaxuulu aleyh alcawl sax waa laba waa shardigii labad waa sax haye haye haye aye wuu sheegay xawlka haye ya irfac sawsi qaliila koruqa a inuu isagu leeyahy mulki waa jir mulki haddaan isagu lahayna de cid kalea lagu leeyahy soo ma isagu lahayna taa iyada waa lagu yeeranaya marka sabade shardigaasi laasim haye haddaanu lahayn bu ka isaga mas-uul looga l xoolaha ilaali inuu sakada ka bixiyaana maalin laazim ahayn oo kii lahaa u yihi markaa sanadood xoolaha ilaalinayso odhan maayo sakada isagaan la sugaya ka bixinaya laazim haye asawm ah. oo miyay soomaan xooluhu ya asawm hay asawm isawm a ah. asawm macnaha eh, an tarca ehm, fi aglabi alxawl aw akthar اlxawl inay badanka sanadka daaqdo iyado daartto tarca binafsiha inay sideeda usoo daaqdo marka maxaa ku baxay meesha ti iyada meesheeda lagu siinayay calafka markaa geela xadiiska ariga waa caddeeyey geelana xadiiska la caddeeyey lo-dana waa looga qiyaas qaatay bal waxaad si guud u sheegtaan hal qof baan doonayaa sheegaya noocyada geela la bixiyo maaha tiradii laga bixinayay maaha waxyaali la bixinayay haye bintu makhaad bintu labuun jadaca xiqa hal mid uma dhiban haye ibnu labuun ibnu labuunku halkeebuu gelayaa haye bintu makaadka marka la waayo ayu gelaya geelu meel uu sal dhiganayaa baa jirta tiradiisu ay sal dhiganayso oo bimacnaa inta laga bixinaya iska cadde hmm. mar sida loo wado wado halkaasun qaacido la dejinayo haye boqol iyo labaatan marka maxaa la sameynaya boqol iyo labatanka ah qaacidadaas maxay tahay ad mahasanta adugu qof kale ka jawaabay ad mahasanta haye afartankii kasta bintu labun iyo a ya maan maqal contiga xeqaa laga qaaday ha waka bintu makhaad maxaa bintu makhaad loogu bixiyey haye hooyadeed ba ayaa neef labaad ku irmaan way rimantay waa xaamil hmm sida aqlabkaa weyn bintu labun maxaa loogu bixiyey haye ayaa neefkii ku xigaa shaqeeya bintu makhaadku maxay dhamaystirata xagga da-da marka la eego sana maxaanay gashay kii labaad bintu labunna labay dhamaystiratay kii saddexaad bay markaa gashay طacanat fi الثالثة والحقة aye aye waa afar jir saddex jir dhe maxay gashay ya afra waa afar jir waay xaggee laga tiriyaa dhinacee markay saa u gasho mise markay xoogaa adi geelaa maxaa xidqa loogu magacaabay liannaha istaxaqat haye liannaha istaxaqat an tuxmala calayha wa an yadriqaha alfahlu sax madruuqat inuu awrkii markaa hungureeyo oo ay wax dhali karto xadiiskan waa xadiiskii nabiga alay slat slaam sekadii uu qoray dabeetna abubakr baa u dhiibay anas ibnu malik markaa dahabkiina ma sheegi lakin adilada kale maaha macnaheedu ad intan oo kaliya u rasuulku sheegay dahabkii iyo lo-dii iyo kuwa kale kaleba adilo kale oo axaadiis kale caddeynaysa lakin isla xadiiskan fidadii baa ku jirta fidadu maxay ku seke goysaa nisaab alfida ya laba boqol laba boqoloo dirham haddaanay dirham ba ahayn ka waran ila dirhamku waa marka madruuba baa la dahabun madruub iyo fidatun madruuba waa shaygii lacag baa laga dhigo waa la qaabeeyey marna waa sidiisiba meel looga soo saaray haye laba boqol iyo han iyo shan boqol iyo waxaan ujeedaa shan iyo sagaashan garaam baa lagu qiimeeyey shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam xagga gramiska marka la eego xadiiska rasuulka ala sl sl wuxuu yihi wafi riqati rubc cishrin fain lam takun ilaa tisciina wa miatan falaysa fiiha sadaqa bal ka war hadday shan iyo sagaashan noqoto macnuhu waxa weeyaan ilaa ay labadii boqol ka gaadhayso ee tisciinku inta badan waxaa iska marka cuquudda la tirinayo waxa la tiriya tirada dhaba iska tiran matala cashara cishruun salaathuun inta udhaxaysa iyaguna xukunka ubay qaadanayaan wey laba nin baa waxay isku darsadeen labaatan adhiya iyo labaatan afartan bay adigu admihi wada leeyihin mid waliba labaatan buu leeyihi sekadii mid kasta marka sidiisa loo eego seke laguma lahaa lakin xoolaha isku jira ka ya haye way ma lagu leeyay seke horta sidee markaa u qaybsanayaan sida iyagu doon u arkaan inuu hero qof neefkii bixi baaqigan ku celinaya amba sanadkan bixi ka dambaan bixinaya laakiin waa isku darkaasi waa inay wadaagaan xerada iyo ay wadaagaan laakiin haddii xerada loo kala duwo habeenkii ay mid waliba meel u hoydo maalintiina nin wada raaco noqon mayso waa inay habeenkii ay xero wada galaan oo ay wada joogaan haddii maalinta lasoo waraabinayo la israaciya inta kalena ay kale foofaan dee lagu yeelan maayo mid kasta xadiiska waxaa ku jirtay in nabigu alay slat slam sheegay walaa yushmacu bayna mutafariqin walaa yufaraqu beyna mujtamacin khashyata sadaqa iyadoo sadaqa laga boqanayo sideeba mid kala tagsan sadaqada looga bixin karaayo looga bixinaya tusaale ahaan ayaad sheegaysaaye mid mutafariqa oo mid waliba meel iska joogay sidee sekadii ay uga xeelaysan karaan haye mid waliba afartan buu lahaa laba neef mid waliba loogu bahanyay soo maaha lakin hadday isku daraan ka hor isku daraan maxaa lagu leeyahin hal neef <laughs> baa lagu leeyahy dabeedna markaa dee kaartadaa la samayn maayo ila way samaynayan dadka waxyaalada wax kasta way samaynayan walaa yufaraqu beyna mujtamacin afartan iyo afartan ba afartan baa isku jiray oo labaatan iyo labaatan mid waliba wuxu war labaatan kaa qaado markay sekada dhaafto waktigeeda un haddana aynu isu soo celino taasina dee waa khashyata sadaqa walaa yukraju fi sadaqati harima allatii saqadat asnaanuha waata ilku ka dhaceen ee da ilan intifaac damba ma lehe sekada waxaa looga baahan yahay inay qofkii usii taranto oo kusii intifaaco walaa daatu cawaarin iyo cuwaarin mid ceeb leh amba markaa indhaha ceeb ku leh sida kale u ceebaysa waa looga qiyaas qaadan in ku yeelana ilaa an yashaa inu doono mayn almusadiqu markaa musadiqa waxaa lagu tilmaamay asaaci kii sekada qaadayey kii isagu sekada qaadaya soo ururinayay buu noqonaya oo hadduu isagu aqbalo laakiin musadiq marna wuxuu noqon karaa almalik halkan lakin imika waxa looga jeedaa asaaci kan sekada qaadaya hadduu u arko maslaxa inay ku jirto mooy ariqa maxay ahayd riqadana waa fidadii markaa rubculcushri baa la bixinayaa rubculcushrigaasi muxuu noqonayaa boqolka imsuu ka noqonaya boqol labiyo abrood buu noqonaya وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه wuxuu diray معاad ilى اليمن يمن فأمرhu wuxuu amray أن يأخذa inuu ka qaado min kuli ثaلaaثiiنa soddon kasta oo baqaratan lo ah tabiican weyl inuu ka qaado aw tabiicatan amba weyl wa min kuli arbaciina afartan kastana musinna weyl laba jira wa min kuli xaalimin mid kastoo qaangaadhana oo dimiyiinta ka mid a ah, min kuli xaalimin ay min kuli dimiyin xaalimin diinaaran diinaar in laga qaado aw cadlahu aw cidlahu labada loqrin cadlahu mid u dhigmoo wax u dhigmoo macaafiran macaafira aw macaafiriyan oo ah dhar thawban rawahu alkhamsu baa wariyey walafdu liaxmeda ayuu ahaaday waxasanahu tirmidiy wa ashaara wuxuu tilmaamay tirmidi ila اkhtilaafi fii waslihi in la isku khilaafay mowsuulnimadiisa xadiisku ma mowsuul ba mise waa wa saxaab ibn xibaan walxaakimu xadiiskanna markaa waa saxiixe lo-dii buu soo kordhiyey oo aan xadiiskaa hore sheegin markaa lo-da sekada waxay ku geenaysaa nisaab albaqar waa halaaثuun soddon weeyaan inta laga bixinaya nabigu u sheegay alayه الsalatu slaam o waxaa weeyaan tabiic markaa tabiic waxa weya ma tama lahu sana wa dacana fi الثaaniya sanad baa u dhamaystirmay wa dacana fi الثaaniya kii labaadna uu madaxu la galayo liأnnahu yatbacu umahu tabiic sumiya dalika liأnnahu yatbacu umahu hooyadii buu markaa raacayo neefkubu raaci karaya marka tabiica tabiica mid dhadig iyo mid laba labadaba kii la bixiya waa la bixinaya wey wa min kuli arbaciina musina musinaduna sanadun bay kaa ka weyntay maatama lahu sanatan wadakala fi haniya fi thaalitha laba sana u dhamaystirmayo kii saddexaad buu madaxa la galay kaasina lo iyaduna way iska sahlan tahay oo sidaasumaa loo qaybinaya hadduu matalan qof saddex boqol oo la leeyahay amba soddon sodon buu qaybini amba afartan afartan buu u qaybinaya xagga sekada ka bixinteeda inta la bixinayana waa la sheeg iyadana shuruuddii kale waa loo in sanadu soo wareego iyo nisaab inay gaadho iyo in an takuna saa'ima mid foof tegeysa inay xadiiska intan kale wa min kuli xaalimin dinaanna waxa uu tilmaamayaa sekada laguma laha dadka dimiyiinta ah dimiyiintu waxa weeyaan waa dad gaalo ah oo laga xoog batay oo muslimiintu ay leeyihiin diintiina iska haysta oo dima waa alcahd ballam lagula jiro markaa diintiina iska haysta ley idinku laakiin sanadkii baad wax iska bixinaysaa marka waa jizyadii likuli xaalimin dinaaran ay aljizya weeyaan xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saaqinuun waliba jizyada waa ina iyagu keenaan jizyadii markaa maxaa laga qaadanaya inaan lagu lahayn asiqaar aladiina lam yabluquu kuwa aan qaan gaadhin laguma laha dumarkana laguma laha sida axaadiis kale ay tilmaamayso marka maxaa lagu leeyihun aljizyatu takunu calى الrijaal albaaligiin raggaa qaan gaadhun bay noqonaysa waana sanadkii marun baa la qaadaya iyadana oo halkii sekado kale ka dhigay lakin xoolahooda ay haystaan seke laga qaadi maayo dinaar ayuu rasuulku sheegay alayه الsلatu slaam dinaarka wax la qiimo ahoo mar baa laga yaabaa inay dhar iyo waxaa iyagu hayaanoo dharkan ay muslimiintu u baahan yihin macaafir waa qaba waa qabiila min qaba'il اlyaman waa qabiil reer yamaneed ah markaa dharkay meeshii lagu samayn jireen iyagii baa loo nisbeeyey marka sida ay markaa sheegeen culimadii luqaddu waa xayun min min hamadan fi اlyaman qoladaas dharkaa w marka macnuhu waa dhar lakin imika looga jeeday qoladii laftigeedii looma jeede almaqsuudu bihi athaw halkaa waxaa laga qaadanayaa in culimadu markaa waxay isku khilaafeen ma dinaarkaasun baa lagu leeyahay mar kasta mise kolba waa la qiimeynaya oo dinaarkaasi mar buu qiimaha taagnaa mar baa laga yaabaa in uu qiimaha sidiisaa isku bedbedelo culimada qaar badan waxay u celiyeen qofka imaamka ah ayaa maslaxada isagu eegayo hadduu arko dani inay ku jirto in wax lagu kordhiyo uu ku kordhinayo in wax kale loogu bedeli kara laga qaadanaya dhar baa laga qaadi karaa wax kale oo faa'iido leh oo laakiin halkii lacagtii qiimihii u taagan in laga qaadanayo laga qaadanya laga qaadanayo hadduuba kari waayo miskiin uu yahay ka waran waa dimi waa miskiin wax alla wuxuu haysaa ma jiro ma bixin karayo amba waa qof da ahoo maba shaqeyn karayo waxba laguma laha islaamku uu ka daynaya oo u naxariisanaya وعن cمر بن شhعyب عن أbيه عن جده qال wuxuu hi qاla rasuul الlahi slى الlaهu عalيه وsلم rasuulku wuxuu tu'khadu waa la qaadaya صدقاaت الmuslimiin calىa miyaahihim biyahooda lagu qaadaya rawah أحmedu wali abi dawuud laa tu'khadu lagu qaadi maayo صadaqaatuhum ilaa fii duurihim guryahooda mooyaane daarahoodun baa lagu qaadaya marka labadan xadiis markii la isku geeyey waxaa laga qaadanayaa in labadooduba ay markaa macnaha ay tilmaamayaan uu sax yahay waxaa la doonayaa xoolihii mar ay urursan yihiin xataa laa yakuuna akhdu الzakaati darara calى الsaaci wa calى almusaki kii sekada soo ururinayey iyo kii sekada bixinayey labadaba si aanay culays ugu noqonin xooluhu markay daaq tagaan ee ay dhulkaa u kala foofaan haddii qofkii sekada soo ururinayay la idhaha od kasoo halkaa kusoo qaad dhib bay ku noqonaysaa oo way ku adkaanaysaa xooli way kala baahayaan laakiin laba meeloodba xooli way urursan yihin markay ceelka ka cabayaan ama meeshii laga waraabinayey way urursan yihin soo halkaasuu markaa ku helaya u ka qaadaya iyo guryaha markay ku jiraan xerada amba marka aanay ka dareerin ay dhulka guriga joogaan labada meelood baa lagu qaadaya haddii base ay dhacdo meel kale ku qaado de haddii base ay dhacdo he uu meel kale ku qaado sekadii qofkii lagaga qaado isagoo daaqi tegaya xoolihiisu daaq tegayaan de sadaqadii waa laga qaaday laakiin sida maslaxadda ku jirtee labada qoloba u dhib yar kan laftigiisa sekada bixinaya culays bay ku noqonaysa laguma oranin adigu soo qaad sekada u keen cidii sekada lahayd laakiin cid baa loo diray oo sekada soo warinayso dadka la siinayana ay kamid mid ah waalcaamiliina calayha can camr bn عن can abihi can jadihi qala wuxu qala rasuulu lahi salى allahu alay sl rasulku wuxu tuukhadu waa la qaadaya sadaqaat اlmuslimiina calaa miyaahihim jamcu maain biyahooda lagu qaadaya goobaha ay ka waraabinayaan wali abi daawud laa tuukhadu laqaadimaya sadaqaatum ila fi duurihim guryahooda mooyaane وعن أبي هuريرة رضي الله عنه qال qاla رasuuل الlahi slى الlaه عليه وsلم rasulku وu laysa calى الmسلم mslimka laguma laha fii cabdihi adoonkiisa walaa fii farasihi walaa farasihi iyo faraskiisa toona sadaqaة sadaqة laguma laha laysa may ahaanin al laysa may ahaanin sadaqaة sadaqa may ahaanin calى lmuslimi qofka muslimkaa may ahaanin fii cabdihi adoonkiisa iyo walaa farasihi faraskiisa toona marka isamkii laysaa sadaqadaa dambe ah laysa sadaqatu min ahanim cala lmuslimi fii cabdihi walaa farasihi walimuslim laysa fi lcabdi sadaqat ila sadaqat lfidr laysa min ahanin sadaqatun sadaqo waajibihi fi lcabdi addoonkii ilaa sadaqat lfidri mooyaane sadaqada sakaatulfidridaa mooyaane xadiiskani iyo axaadiis dambaynu arki doona waxay ka warramayaan fardaha iyo addoommada iyo awrta lagu dhaansanayo iyo lo-da beerta lagu qodayo iyo awrta la rartay iyo inaan seko lagu lahayn inaan seko lagu lahayn ee xoolahan sekada lagu leeyay waa xoolahan tarmaya ee loo haysto inay dhalaan oo la koriyo kuwaasaa seko lagu leeyay kan laakiin addoonkan u shaqeynaya lilkhidma iyo faraskan markaa lirukuub laguma laha lakin adoonka sakaat fitrida waa lagu leeyahay sida axaadiisna maynu ku arki doona inoo iman doonta laakiin culimadu maxay dhahdeen waa marka uu khidman uga jeedo inuu u shaqeeyo faraskaasi amba addoonkaasi laakiin hadduu addoommada ka baayac mushtareeyuu sii ibyuu soo iibsado amba markaa fardaha uu soo iibyuu sii iibsado amba awrta amba dibida wax lamid a ah. markaa maxaa la sameynaya sekadii waa lagu leeyahay oo maxaa loogu yeelanayaa caruud atijaara wey waa wax ganacsi ahaan loogu yeelanaya lakin iminka kan aan lagu lahayne waa kan aanu ganacsi waxba uga jeedina uu ku intifaacayo isagu halkaa waxaa laga qaadanaya baabuurkii oo kale markaa seke laguma laha baabuurkii qofkii seke laguma laha baabuurka guryihii gurigii uu dhis uu gelayeyna seke laguma laha laakiin hadduu guriga kireeyo oo lacag u ka helo lacagtaa lagu yeelanaya lacagta ayaa lagu yeelanaya mushaharkiisa waxba lagu yeelan maayo ila wuxuu markiiba isticmaalaya laakiin hadduu lacagtii ururiyu meel ku ururiyey oo lacagtaasi ururtay uu ururiyey sanado markaa dabeetna sekadii bay gaadhay muxuu sameynaya dee waa nin dinaar ama dirham haystuu noqonaya soo maha markaa waa lagu yeelanaya وعن بhز بن حكيم عن أبيه عن جده qال وxu uhi qاla رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulku wuxu uhi في kuli saa'مةi iبili neef kasta oo daaq taga oo geela في أربaعيiن aفartan binta labuni bintu labunin ba lagu leeyahy walaa تفرq la kala kaxayn maayo ibilun can xisaabiha xisaabteedii la kala kaxayn maayo oo tiradii xisaabteedi waxa weya siday isku xisaabsaneed afartan ay isku ahayd la kala geyn maayo oo la qeybqeybin maayo si ay tiradii u yeehaato ari oo kale ay unoqoto waman acdaaha qofka bixiya haddaba sekadaasi waman acdaaha waman acdaa azakaa qofka sekada bixiya ciddii mutaysta siiya mutajiran mutajiran ay dalman liljri isagoo ajar doonaya mutajiran dalma liljri biha sekada ku doonaya falahu ajruhaa ajarkeedi buu yeelanaya waman manacaha kadiida fainaa anagu aakhiduuha waanu ka qaadaynaa ayuu nebigu uhi alayh isalaatu wasalaam aakhiduu waanu qaadaynaa haa azaka sakadii waanu qaadaynaa iyo washara maalihi maalkiisa barhkii shara nisf way nisfa maalihi cazmatan waa xaqan xaq min cazamaati rabbina xuquuqda rabbigay ka mid a ah. ama cazmatan waa waajib min cazamaati rabbina min waajibaati rabbina una amre weyi sekadaasi laa yaxilu xalaalu maaha liali muxamedin reer muxamed minhaa ay min asakaati sakada shay-un waxba xalaaluga maaha rawaahu axmed wa abu daawuud wanasa-iy wasaxaab alxaakim wacalaqa shaaficiy shaafici raximah llah wuxuu xidhay alqowla bihi inuu qowlkan yidhaahdo alqowla odhaahda bihi ay bihada alxadiis xadiiskan uu camal gelinayo wuxuu sheegaya u qaadanayo calaa hubuutihi inuu xadiisku sugnaado oo wuxuu yidhi haddii xadiisku uu sugnaado sugnaanshihiisa aanan hubine waan ku dhaqmayaayo xadiisku wuxuu soo kordhiyey fii arbaciina bintu labun waynu haynaa xadiiska hor kaa horeynu soo maray waxa uu soo kordhiyey qofkani sekada waa cibaado ilaahay loogu dhawaado markaa waa inuu can tiibi nafsin ku bixiyo waa inuu ilaahay ajar kaga doonayo haddii laakiin sekada uu diidanyo ku bakaylaya laakiin xoog lagaga qaado sekadiina waa laga qaaday ajarna heli maayo bale wuu ku dambaabaya ilan waajibkii saraabu ayuu k ayuu ku bakeeleen oo xoog lagaga qaaday waxaa kaloo dheeraada weliba uu sheekhu shaafici sheegayaa qofkii sekada diida in sekadii intii lagu lahaa laga qaado waa hadduu buklan u diidaa la sheegaya uu ku bakaylo bakaylnimada way noocee badnaan kartaa uu ka meerayso sidan sanadkanaan bixinaya tan kale iisoo noqd waxa u idhaha iyo maalkiisa kala badh markaas sekada la qaaday inta kalena waa tacziir wey qahri xoog baa lagaga qaadaya litacziir markaa inay tacziirtu dhici karta halkaa laga qaadanaya tacziirtu waa maxay waa waxaanu sharcigu waxu goynin meel cayiman matalan ayaa tacziir loo odhanaya lakin halkan dee waaba cayimay oo shadru maalihi lakin waxaa looga dhigaya arrintaas cadaadis baa looga dhigaya qadiyada markaa ma shadru maal baa la qaadaya mise la qaadi maayo oo masle culimad ka hadleen in sha allahu sideedaad markaa aynu dabageli doono nebi maxamed aleyh isalaatu wasalaam iyo ehlu toona toonna sekadu xalaalumay ahayn liannaha min awsaakhi innaas wey waa dadka wasakdoodii wixii ay iska maydheen marka tii sunnaha ahayd iyo ta waajibka ahayd labadu midnaba ahlubeytka xalaal maaha lakin nebiga maxaa xalaal u ahaa alayhi الsalaatu wasalaam isaga iyo ahlubeytkiisaba alhadiya de cidda ahlubeyt markaa iska ilaalisa sekada ina qaataan soomaalidu waa kun qolo wali waxa dhahan ahlubeyt baanu nahay sekadana waa iska qaadanayaan dee laba kala daayo o wadaadoo alifbax buu leeyahay oo xamala labadaada laga hayaaye alif la kor dheebe alif wax ma leh ba hoosku hal leh ya ta akorku labo leh ta akorku saddex leh haddaba alif waxa buu leeya waxaa laga hayaaye aalu beyt baan ahay sikadana waan qaadanayaa <laughs> markaa dee wax la hubo maha dad badan ba iska maadaama nebi maxamed aleyh isalatu wasalaam ay jeclaayeen dad badan muslimiin iyo ehelkiisii dad badan ba oo waliba markaa laga eebo dadka in lagu ixtiraamayo loo or waa aalubeyt hala daayo iyadoo qofka ahlubeyt baan hayidhi aynaan inagu caddayn karin inuu yahay in kale oo inaan ohan karin ma tihid iyo waa tahay toonna haddii de caddayn lahayna waa halkeeda oo de qaar ahlubeyt way jiraan ahlubeyt imikaba way jiraan laakiin dee dad badan baa iska sheegtay oo adduunyada ku faafay oo faatimiintii baa ka mid ahaaba nimankii mawliidka aadka u buunbuuniyey waktigoodii uu hirgalay dawla alfaatimiya oo banu cubeydna la ihahdo banu cubeyd alqadaax nimankaasi si ay dadka usoo jiitaan ahlubeyt baa nahay bay hahdeen fatima bint rasuul ilahi baan kasoo jeednaa halka faatimiin lagu bixiy waa saas lakin culimadu waa tarikhooda markii la dabagalay yuhuud bay kasoo jeedeen taarikhooda markii la dabagalay yuhuud bay kasoo jeedeen amba markaa yuhuuda kasoo jeedaan amba ahlubeyt ha noqdaane hadday dad wanaagsan yihiin waxa maahe dee waxay ahaayeen culimadii waktigaa joogay waxay fatwoodeen dhulkoodaasi inuu yahay bilaad ulkufr culimo badan baa fatwooday waayo bilaadulkufriga iyo bilaadulislaamka maxaa la eegaya madaxda ka taliso marar badan maamulka meeshaa ka jiray ysuda oo niman dee wax kasta ku hadlayba oo nimanka qaarkood ay idhahdeen shaqaysta maalintii maalintii saxda habeenkii shaqaysta halkaa midkood wuxuu ku qortay halkaa kadinka albaabka laga soo galo laa yus'alu cama yafcalu wahum yus'aluun ilaahay buu iska dhigaya lama weydiiyo alle subxana watacaala wuxuu sameeyey lakiin iyagoo la weydiinaya waayo ilahay subxana wataala waa ah xakiimo dee wax kastaba xikmad buu ku saleeyey ma shiita la ma shaءat اlaqdaaru faxkum faanta alwaaxid alqahaaru nin la odhan jiray ibnu hani oo gabi jiray oo qoodaa gabayaagoodii ahaa dee lama waayo qof daalimka u ncamleeyana lama waayo qofkaa saaxibulbaadilka ah cid u nacamlaysan lama waayo oo baailkaa ku taageerta oo weliba agga diinta u marto marka kaasaa lahaa waxa lagu moodaa wa wixii adigu aa doonta ahaanaya wuxuu qadarku ahaado doono ma ahaanayo marka ilahay buu ku shabahayaa marka mawliidkan iyo waxaana dhigayaana oo waxyaala isku qarinayaan ilan dadka waxay u sawirayaan dadkan itaa mawliidka waxa dhiga maya iminka suuqa iska galeen qaar badan waxaa laga yaabaa inaanay sunihii nabiga alay sla slam dib ba u dabaqinba amba salliga nabiga ba iska yaraystaan inta ay salaadda tukanayaan mooyaan haddaabay tukadaan qaarkood ah. eh, laakiin xafladahan iyo waxaan dadkana waa lagu mirqaansiinayaa nebigiina waynu jecelna baa leeyahay dadkiina waxa odhanaya dadka nebiga xusaaya maxabada nebiga madax martay fi kuli saamati qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam fi kuli saa'imati iblin fi arbaciina afartanka sabintu labun baa lagu leeyay geel kastoo foofa la tufaraqu la kala kaxayn maayo ibilun an xisaabiha xisaabteedii laga kala kaxayn maayo oo macneedu waa maxay geelii isku jiray tusaale ahaan ee laba qof ay wada lahaayeen oo kale la odhan maayo adna intaadii qaadna adna intaydi qaado adna intaadiiban qaadanaya afartankii geeli haya isku jiray adna labaatankaagii adna labaatankaagii oo dee adna ari ka bixi adna ari baan ka bixinaya waman acdaha qofka bixiya mutajiran bihaa ay طalban liajri isagoo ajar ku doonaya falahu ajruhu baa ajruhaa ajarkeed inuu leeyay waman manacaha ka diida faina anagu aakhiduha oon qaadaynaa sekadii iyo washadna maalihi maalkiisa barhkii cazmatan waa waajib min cazabaat rabbina waajibaadka rabbiga ka mid a laa yaxilu xalaal maha liali maxamedin minha shay waxba xalaal kuma hadday yihiin kooxda sida aynu horeba usoo ishaarnay culimadu sheegeen haddii dadkan sekada diida ay yihiin dad is urursaday oo koox ay yihiin amba qabiil amba wax lamid yihiin maxaa la sameynaya waa lala dagaalamaya hadday sekadu tiri ihahna wax seke la hah waajibi ma jirto ka waran dee islaamba maaha marka kuwaasi waa gaalo gaalnima waa murtadiin islaamnimadi horta wayna kuso noqdaan qadiyadda maalka kala bar baa la qaadaya qadiyadda waa culimadu isku khilaafeen insha allah waynu arki وعن علي رضي الله عنه qال وxu ui qال رsuuل صلى الlaه عليه وسلم إdا kاnت laka مiئata dirhmi إdaa kaanat markay ku ahaatan laka adiga miئata dirhmi laba boqol oo dirhm waxaala uu usoo wareego calayha iyada alxawl sanadku usoo wareego alxawl asana fa fiihaa خمسة ku waajibtay khamsatu daraahima fa fiihaa ay fii xaqihaa waxaa ahaaday khamsatu daraahima shan dirham waa boqolkiiba walaysa may ahaanin calayka shayun walaysa caleyka korkaaga mu ahaanin shayun wax xataa yakuuna laka cishruuna dinaaran walaysa calayka shayun ay shayun min asakaati shay saka a ah laguguma lahaa xataa yakuuna laka ilaa ay ku ahaadaan cishruuna dinaaran labaatan dinaar xagga dahabka marka laga warramayana wax sakoo lagugu leeyay ma jirto ilaa labaatan dinaar aad haysato mooyaane hadday ka yar tahay sagaal iyo toban amba sagaal iyo toban iyo badh sake laguguma laha fa idaa waxaala uu usoo wareegay caleyha iyada alxawlu sanadku fa fiiha waxaa lagu leeyay waxaa ku ajiibtay fa fiiha nisfu dinaarin dinaar barhki oo boqol kiiba laba barhkiya ah. famaa zaada wixii kordhaa fa bixisaabi dalika arrintaa xisaabteedunbaa lagu wadaya walaysa ma ahaanin walaysa ma ahaanin fi e, zakatun zako fii maalin maal laguma laha xataa yaxuula calayhi alxawl ilaa sanadku usoo wareego waa qaacida guudmal walaysa zakaatun fii maalin sako maalkuma waajibin xataa yaxuula calayha ilaa uu usoo wareegayo alxawl ay asana rawahu abu daawuud wahuwa xasan waqad ikhtulifa fii rafcihi xadiiska waxa la isku khilaafay ma cali bn abi taalib buu ku jooga mawquuf mise waa marfuuc weli tirmidiy can ibni cumara man istafaada maalan qofka maal faa'iida falaa zakaata calayhi sake laguma laha maalkiisaasi xataa yaxuula alxawlu ilaa sanadku soo wareegay warraajixu waqfuhu xadiiskan dambe inuu mawquuf yahay baa isaga rajcan marka xadiiska hore wallahu aclam waxaad moodday inuu dhow yahay xagga inuu yahay marfuuca adilada kalena cadaynaysa haddaan citaa marfuuc ahayn waxa weeyaan oo inagu soo kordhay dinaarka ama dahabka ee fidadu maxay ka samaysnayd dirham iyada laba boqoloo dirham baa looga shardiyay soo maha axaadiis horan in ku sabr dahabkiina cishruuna dinaar amba cishruuna mithqaal labada waad ku arki doontaa mithqaal iyo dinaar waa isla macnee labaatankaa dinaar waxay u dhigmaan labadii boqolee dirham bay u dhigmaan markaas se kaa lagu leeyahy halkaana waxaa laga qaadanaya naqdeynka laftigeeda aلdahab wاlfida in iyagana xawlaan alxawl loo shardiyayo xawlaan alxawlka iyaguna inay kala mid yihiin bahiimat اlancaam inay kala mid yihiin haddii seke ma maal oo dhanna seke laguma lahaa ilaa sanad usoo wareega mooyaane man istafaada maalan qofka maal hela si u faa'idaysa tusaale maal baa la siiyey sekadii baaba isaga laftiisa la siiyey waa istafaada maalan oo macnaha faa'iidadii maaha ganacsiga aynu fahmayna saa maaha qofka maal qofka maal yeesha fadal qofka maal isagu yeesha sanad markuu soo wareegun baa lagu yeelanaya qof baa isagii sakadi la siiyo afartan neef ba la siiyo sanadka sanadkiisuba laga qaaday labaatan baa la siiyey ilaa afartan ay u gaadho dee sake laguma laha maalintii afartanka gaadho ayuun baa lagu leeyay intaa wixii ku dhex dhashay sekada way ku jirayaan xagga marka la sekeynayo haddaba dinaarka iyo dirhamka iyo zarc iyo zarcuna way noo soo socdaay iyagu ma laha awqaas ma laha awqaas waa maxay waqsigu waa inta udhaxaysa bayna fariidatayn ma beyna fariidatayn shanta geela iyo tobanka geela inta ka dhaxaysa ninka sideed le ninka lixle xagga horun baa la raacinaya laakiin dinaarka iyo dirhamka wixii soo kordha waa lagu leeyihoon shan iyo siddeetan ganaan baa ayay ku saka goyn ayuu ku saka goynaya isna haddii boqol uu haystana iyo hadduu laba boqol haysto iyo hadduu shan boqol haysto isaga waa loogu dhufanaya intaa boqol iyo labainka marn baa logu dhufanaya wax udhexeeya oo halkaa intaas ilaa halkaa laga gaadhayo ma jirto qaacidan guudu baa la raacaya nisfu dinaar kolba inta noqoto hadday afartan noqdaanna dee dinaar baa lagu yeelanaya hadday sideetan noqdaan laba dinaar baa lagu yeelanaya hadduu boqol dinaar haysana eh, laba iyo bar baa lagu yeelanaya oo haakada saas wey qaacidaad ku xisaabinaysana waad garanaysaa baan filayaayo waxaa la samaynayaa un intaa aad haysato ayumaad afartan uqaybinaysa maxaa ka soo baxaya ya bal waxaad samaysaan shan iyo sd shan iyo siddeetan gram waxaad u qeybisaa afartan shan ya laba dinaar iyo rubc soo maha waa laba dhibic shan iyo labaatan soo maha marka maxaa lagu yeelaya waa boqol kiiba labayo barhki shan iyo kii garaan shan iyo siddeetankii garaan boqol iyo labayo barhkooda muxuu noqonayaa waa laba dinaar labada dinaar siddeetankay ka soo baxeen shantiina maxay noqonayaan shantiina waxay noqonayaan rubcaasay noqonayaan oo markaynu dee labaatanka dinaar aynu ka dhigno aynu baalkii muxuu ahaa aynu waxaan imika la isticmalay l imika dinar lama isticmaaleen garaam dee garaam shan iyo sideetanka garaam shan iyo laba iyo barhkaasi laba iyo barhkaa gram laba iyo rubcdaasi waxay la mid yihiin nisfu dinar maxay la mid yihiin nisfu marka waa qaacido guud haddaad boqol garaamo dahaba haysato haddaad laba boqol haysato u qayb un afartan halkaas may sakada ka soo boodaysa taa ma fahamte waxaa kaloo samayn kartaa intii aad haysatay ayaad ku dhufanaysaa labiyo barhkii boqolna u qaybi maxaa ka soo baxay halkaana waa sidun waa weji kale boqolkii boqol kasoo qaad garaamo dahaba inu haysto waxaad ku dhufanaysaa itnaan faasila khams haddana waxaad u qaybinaysaa boqolkii halkan way kasoo borisa ta u sii sahlan waxaasoo dhan ba waa afartanka inaad u qaybiso haddii xoogaa qol ay ku idhahdaan intaad meelaha tuulooyinka iyo de magaaladaba aad gaadhay ama aad xooga ku idhahdaan bal noo qayb xoolahan dee sha-aha gan waa ku siinin <laughs> halkaasun dee uga bilow afartan unu qaybi waxay hayaan haddaad dukaan leedahay ama bakhaar leedahayna dahab baad rogeysaa waad qiimeyneysaa qiimaha lacagtaadaasi maxay dahab ku noqonaysaa dahabka halka u hooseysaa loogu dhufanaya maaha ka dhexaa lagu dhufanaya ka saraa lagu dhufanaya ma ilan ka ka u laftiisu waa dahabe soo ma qiimaha dahabka dahabka waa kala qiimo badan yihin slaftiga wa ka sarsareya waxaa jira shay aan loo shardiyay inuu sanad u soo wareego yaa garanaya haye kanzi iyo zarc hmm. zarca laguma lahaa isaga sanad isaga laguma lahe waxaa loo shardiya isaga wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi waa meelaha laga qaatay sekadu inay maka ku waajibtay markii maka la joogo waayo suuratu ancaam weeyaano suuratu ancaamna waa suurad makiyade nin baa wuxuu beeray beertii baa laba jeer usoo goday sanadki ka waran imise jeer baa lagu beertii baa dhowr jeer dhowr sano ka bacday oo mar dambe u hagaagtay maxaa lagu leeyay markaasun sekadu miyay culus tahay mise way fududay markasaa u eegtaan qiimaheeda way fududahay soo maha cashuurtan iyo waxaan la qaadayaaba ka culus sanadka dhan ne fadhiya iska bixi sanadka dhan wax yar iska bixi aan badnayn shan iyo sadki laba bar ka bixi waa wax dee marka la eego aada u sahlan weliba la idhahdo waa waajib ilaahay kugu lahaa aakhiraad ajar badan ka helaysa xoolihii baa kuugu barakoobaya dembigii baa lagaaga maydhaya waxaa lagula dagaalamaya faqrigii xoolahaaga lagu ilaalinaya tuugtu kaa xarimayso naxariis baa la helaya ummaddaa roobka ilaahay u keenaya war maxaa nimcays dul saaran ya haddii intaasi la keeni waayana maxaa imanaya dee wmaa manaca qowm zakaata amwaalihim ilaa municu lqadra min aلsamaa walowla lbahaa'imu lam yumtaruu nabgu ala slat slam hadday qoom diidaan sekada xoolahooda dhibicda roobkaa loo diidaa dhibicda roobkaa loo diida walowla lbahaa'imu lam yumtaru waliba xayawaanadaasa lagu waraabinaya wacan cali radi allahu an qala wuxu uhi laysa min ahnin fi lbaqari lo-dii alcawaamili shaqaynaysay sadaqatu sadaqa laguma la rawahu daawud wadarqudni warajaxuu qfu ayda mawqufi lo-dii alcawaamil waa tii matala lagu dhaaminayey amba alatii taxriثu alarda waa ta beerta qodaysa وعن cمر بن شhعيب عن أبيه عن jده عن عبد لله بن cمر رضي الله عنهما أن رsuuل الlahi صلى الله علي sل qال وxu uhi وعن cمر بن شhعيب عن أبيه عن jده عبد اللahi بن cمر رضي الله عنهما awowgii cمر بن شhعيب عن أبيه عن jadihi jadigaasaa la isku khilaafay cمر بن caas mr عبد لله بن cمر بن caas ba عبد لله بن cمر بن caas wey say u badanta أنa رasuul الlahi صلى الله علي sل qال وxu uhi man weliya qofka maamulaya man weliya qofka mas-uul ka noqda yatiiman agoon lahu maalun maal leh qofka agoon mas-uuliyaddiisa qaada agoonkaasoo maal leh falyatajir lahu ha ugu shaqeeya maalka walaa yatruku yuu ka tegin xataa ta'kulahu sadaqa ilaa sekadu ay cunayso rawahu tirmidi darqudi wa isnaaduhu daciif walahu shaahidu mursalu cinda shaaficiy xadiis isnaad mursal ah oo cinda shaaficiyi baa jira xadiisku markaa wuxuu tilmaamayaa xadiisku markaa shawaahiddan iyo aqwaasha caabadaya xoojinaysa culimadu leeyihi macnihiisu horta waa sax oo waxaa laga qaadanaya in seke lagu leeyahay xoolaha agoonka in xoolaha agoonka seke lagu leeyahay ee qofkii waalnaa miyaa salaad lagu lahaa miyaa xaj lagu lahaa agoonku miyuu qaan gaadhay maya soo maaha salaad laguma laha ata salaad wuu tukanaya lakin salaaddi ma ku waajibah de me ku waajib maaha haddaba waa yahay sekadii ka waran culimadu ha isku khilkhilaafaan lakin xadiiskan wuxuu caddaynayaa in seke lagu leeyahay maadaama sekadu aanay qofka laftigiisa ahayna xoolaha ay tahay in seke lagu leeyahy agoonka xoolihiisa iyo kawaalanba waa lagu yeelanaya cidda sekada ka bixinaysana waa iyo waa qofka agoonka u haya xoolaha u haya weyaan